alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin uma asalatu wasalaam calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuukh aakhiruhum sheikhuna sheekh salix abdillahi alcusaymiin gafar allahu lahu walahum jamican bisnaadi kulli minhum ila sufyaan bn cayna can amr bn diiran can abi qaabus amul cabdillahi bn camr cas can abdillahi bn camr caas radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waali waslem alraaximuuna yarxamuhum arraxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum fi sama wmin daraa'iq raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqra'i usul mutun khasatan usul xadiid almustafa warasul mujtaba sala allahu alayhi wcala aalihi wasaxbiti ajmaciin yfuzu bisacati alajl ajl fahada huwa almajlis alkhamis watiscuun majalis iqra'i wa sharx kitab maclim sanabuya في مساء يوم الأربعاء الموافق لثالث من رمضان عام 1440 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن وساحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan oo majliskii e, han iyo sagaashanaad ee majaalista ulmarkii sharxa koobnay kitaabka macaalim sunna nabowiya waa galabo arbica ah bisha ramadaan kun afar iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalem waxaan kusoo jirnay axkaam alusra kitaab almiiraat walwasaaya alfaraa'id ayaan ku jirnaa baabu miiraati alwalad canuga iyo ilmaha sida wax loo dhexashiyo ubadka sida wax loo dhexashiyo ayuu baabkan u baab ayaa dhintay hooyo ayaa dhimatay ubadka ay ka tageen sidee wax loo dhexashiina xadiidka baabu miiraat اlwalad xadiidka laba kun shan boqol lixi kontonaad can ilaswad ibn yaziid waxaa laga wariyey raximah اllah ah, taabiciinta kuwooda weyn ayuu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi aswad ibn yaziid ataana mucaad ibnu jabal ayaanoo yimid saxaabiga jaylka ah aclamukum bilxalaali aw aclamu ummatii bilxalaali waalxaraam ummadda nebi moxamed sal allahu alay slam xaaraanta iyo xalaasha kan ugu aqoonta badan ayuu ahaa mucaad ibnu jabal radi taala ardah ataana waxaa noo yimid mucaad bnu jabl ayaa noo yimid balyaman yaman ayuu noogu yimid mucaliman isagoo mucalima wa amiiran isagoo weliba amiir ah macalinimo iyo amiirnimo isku darsaday fasalnaahu waxaan weydiinay can rajulin nin tuufiya dhintay wa tarak isaga tagay ama ka dhintay ibnatahu gabadhiisa iyo wakhta walaashii fa acطaha wuxuu siiyey alibnata gabadhii annisfa nis ayuu siiyey xoolihii niskoodii walukhta walaashina wuxuu siiyey annisfa nis kale ayuu siiyey waa aayadda qur-aanka ahayd marka xadiidka laba kun shan boqol iyo todoba iyo kontonaad can husayn ibn shuraxbiil waxaa laga wariyey raximah llah alawdi ayaa la yihah waa reer kuufa indhoole ayuu ahaa taabiciinta kuwooda weyn ayuu ka mid ahaa waana iqa raximahu llah qaala wuxuu yidhi suila abuu muusa alashariya waxaa la weydiiyey can ibnatin gabar wabnatu ibnin iyo gabar wiil u dhalay iyo wakhtin iyo walaal gabar muxuu ahaa ninkii dhintay ay walaala yihiin saddexdaa xuunkooda ay wax laga weydiiyey ninkuu dhintay wuxuu ka tagay gabar isaga u dhalay iyo wiilkiisi oo dhintay u iyo walaashii ayuu ka tagay faqala wuxuu yidhi limat gabadha waxaa u sugnaaday nisfu nis ayaa u sugnaaday walukhti gabadhii muxuu ahaa walaashii ahayna ninkana annisfu nis kale ay leedahay waatii waxaad u tagtaa nin yahow saa'ilka ah waxay weydiiyey ibnu mascuud cabdillahi mascuud fasayutaabicunii wuu igu raaci doonaa fa su'ila ibnu mascuudin ayaa la weydiiyey arrinka asaga wax laga weydiiyey wa khbira waxaa loo sheegay biqowli abi muusa abu muusa qowlkiis ayaa loo sheegay faqala wuxuu yidhi laqad dalaltu waan lumay idan haddii aan saas sameeyo wamaa ana anigana kamid ma ihi min almuhtadiina kuwa hanuunsan kamid ma ihi oo xukunkaas uu ku xukumay nin kale iyo abu muusa alashcari haddii aan raaca waan baadiyoobay maxaa yeeley si khalad iyo waxba xukumay weeyaan wa ukhbira waxaa loo sheegay biqowlii kadibna wuxuu yidhi aqdig waxaan ku xukumayaa fiiha masalada gudaheeda bima qada nabiyu nabigan wuxuu ku xukumay sal slm lilmati gabadha waxay leedahay nifu nis ay leedahay walimrat libni wiilka gabadhiisa uu ninka dhalayna asudusu lix meelood hal meel ayay leedahay weyaan takmilata ulutayn laba meeloodkii markii xoolihii saddex meelood loo qaybiya labada meelood ay dhammaashtiraysaa wamaa baqiya wamaa baqiya wixii soo harana fa ilukhti walaasha ayaa iskale weeyaan ninkii dhintay walaashii fa atayna waxaan u nimid abu muusa ayaan u nimid fa ahbarnaa waxaan u sheegnay biqowli ibni mascuud cabdillahi bn mascuud warkiisa ayaan u sheegnay fa qal wxi laa tasaluniha weydiinina maadaama hada alxabru muftigan intuu fiikum dhexdiina ahaaday bukhaari ayaa soo saaray xadiidkan marka muxuu yahay waa mar saddexaadki marka xadiidkan wuxuu yahay masale ayaa waxaa loo keenay abu muusa alashcari culimada saxaabada ayuu ka mid wa fowqa kulli dii cilmin caliim nin kasto cilmi mid baa ka cilmi badan sida wey sideedaba sideedaba qof kastoo caalim aad u haysato mid unbaa ka cilmi badan ilahi baa sheegay subxana wa tacaala marka cabdullahi bn mascuud intaan loo tegin ka hor abu ayaa loo tagay kadibna masaladaas ayaa loo bandhigay nin dhintay oo gabadhii isaga u dhalay ka tagay iyo wiil asaga u dhalay gabar uu ka dhintay oo asaga u dhalay sidoo kale muxua ka tagay iyo walaashiis oo isaga la dhalatay ka tagay wuxuu yidhi dhiba ma meesha wuxuu ka saaray gabadhii wiilka uu ka dhintay wiilkii dhintay gabadhi uu dhalay ayuu meesha ka saaray xoolihii waxaa loo qaybina uu yidhi gabadhii ninka ibtiisa ka soo baxday iyo walaashii bas intaas markuu yidha wuxuu yidhi waxaad yeelaysaan in liiga cilmibaday ayaa laga yaaba waxaad aadan cbdullahi mascuud cabdullahi mascud loo keena warkii wuxuu yidhi haddii arrinkaas aan ku xukuma waan baadiyoobay mana hanuunin markaasaa wuxuu yidhi waxaan ku xukumaya siduu nabi maxamed ugu xukumay alayh salatu slaam gabadha ninka ibtiisa ka soo baxday isaga u dhalay xoolihii nuskooda si kow tan maxaa soo haray gabadhii wiilka ninka uu dhalay uu dhalay yani gabadhu awowga u wiilkiis u dhalay iyadna waxaa la siinayaa xoolihii markii loo qaybiyey lix meelood hal meel ayaa la siinayaa sudus ayaa la yidhahdaa suduskaas iyo niskaa marka laisku dara uluayn ay noqonayaan uluayn takmilatu uluayn laba ulu ayay noqonayaan saddex markii xoolihii loo qaybiyey laba meelood waxaa isla qaatay gabadhii ninka ibtiisa ka soo baxday iyo gabadhii wiilkiisu dhalay intaa waan garanay somaha maxaa soo haray inta soo harayna waxaa qaadana walaashii saa xukumay arrinkii ayaa loo sheegay marka cabdula ninka la yihahda abi musa alashcari uu ku xukumay cabdullahi mascuud ayaa loo sheegay markaasaa wuxuu yidhi intuu muftigan idin dhex jooga aniga masalahii keensanayna sidiinaba saas ayuu ku xukumay saas ayuu muxuu uu raacay radi taala arda marka haddii meesha ay marba gabarh joogta ninka uu dhalay gabadhaasna casaba ayna jirin casaba maxaa la yihahdaa walaalkeedoo kale uusan meesha joogin iyada nas ay la boodi gabadha oo wiilka dhalay haddii ay joogto iyadna oo gabadhi la joogta oo ninka awow u yahay ay joogta iyadna waxay qaadanaysaa sudus takmilatu uluayn ayaa la yihahdaa laba ulu ayaa lagu dhamaashtiraya wixii soo haranaya qaadani walaasha ayaa qaadana weeyaan awow maba jooga awow meesha waxaa weeyaan waa ninka dhintayba awog waa kan dhintay kan dhintay ay awow u noqday gabadha wiilkiisu dhalay xadiidka laba kun shan boqol iyo sideed iyo kontonaad jaabir bn cbdillah waxaa radi allahu ta anuma qala wuxu jabir bn cbdillah jaacanii waxaa imid nabiga ala yimid sal slm yacuudunii yacuudunii isagoo ibooqani wa ana anna mariidun aan buka fii fii bani salima reer bani salima meeshii ay degnaayeen ayaan ku jiranaa intay degnaayeen culama allah sheega haddii kale waa cashirka waa reer bani salima saligooda xaguu ka ah madiina yeesha intankee dadkaan ma yaqaanaan meesha iyada inaad magaceeda sheegto mooyaane haye bani salima masjid quba haye magac kale waad u dhawaatay masjid bani salima haye quba mise waa waad u dhawaatay laakin waad ka soo noqotay masjid bani salima meel bay degnaayeenoo macruufa ah oo la yaqaana oon dhowr jeer ka hadalnay ka hadalnay ka hadalna sheegnay qiblatayn allah yaftah calayk masjid alqiblatayn oo salligooda waa bani salima salligooda halkaas ayuu ahaa radia allahu tacala canhum jamiica kuwa muslimiinta waayahay jaabir bn cabdilahi wuuu ley qaala wuxuu yihi jabir bn abdilahi qaala wuxuu yidhi jabir bn cabdillahi jaanii rasulula nabiga la yimi sal slm yacuudunii isagoo ibooqani wa ana ana mariidun aan ku boka fii bani salima reer bani salima masjid quba maanta masjid qiblatayn uu ku yeelo weyaan faqultu waxaan yaa nabiyllahi nabiga allow kayfa aqsimu sidaan u qaybiyaa maali xoolahayga bayna waladii caruurtaysaan ugu qaybiya waa ujeeda waan jiranahay xaaladayda khatar wa marka inaad dhinta ayaa suuragal ah xoolahayga saan u qaybiya falam yarudda calaya shayan waxba iima jawaabin nabigeena sal ll slm fanaزlat waxaa soo degtay yuusiikum allahu alla wuxuu idin dardaarmaya fii awlaadikum carruurtiina lidakari kan labka ah milu xadi اlunsayayni laba dhadig ah inta ay qaataan ayuu leeyahay saas ayaa soo degtay ayadaas tirmid ayaa soo saaray huwa xadiidkaas fi صaxiixayni bukhari muslim ayuu ku yaala bilafdin aakhara bilafdin qariibin lafdi u dhow saas weeyaan baabun laa yariu muslim اkaafir qof muslima gaal ma dhaxlo qof muslima gaal ma dhexlayo weyaan xadiidka laba kun shan boqol iyo sagaal iyo kontonaad can usaamata bni zaydin waxaa la wariyey radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigena sal l slm qal nabigena wuxuu yidhi laa yaritu ma dhexla almuslimu qofka muslimka alkaafira gaal ma dhexlo wala alkaafiru almuslima qofka gaalka ahna muslim ma dhexlo muslimka gaal ma dhexlayo gaalkana muslim ma dhexlayo isma dhexlayaan weyaan bukhari muslim ayaa soo saaray xadidka laba kun shan boqol iyo lixdanaad can abdillahi bni camr alcaas radi allahu taala anuma qal abdillahi bni camr qaala rasulullah sal wuxu yidhi sal slam laa yatawaaratu ahlu milatayni shatta laa yatawaaratu isma dhexlaan ahlu milatayn laba diinood ehelkood oo shataa kala tagsan isma dhexlaan sidaa weyaan abu daawuud ibn maaja xadiiun xasanan saxiix weyaan baabu miiraai alkalaala walad la-aanta waalid la-aanta dhaxalkooda gablanka qofka ah aabba iyo hooye uma joogaan canug uu dhadambay suurat anisa uu kaga warramay baabu miiraai alkalaalati gablanka qofka ah oo waxbana aan dhalin labada waalidna ay u joogin dhaalkiisa ayuu baabkan ubaabiyay xadidka laba kun shan boqol iyo kow iyo lixdanaad can macdan ibn abi talxa waxaa laga wariyey raximah llah ana cumar ibn khaaab radi allahu taala an arda khaab uu khudbeeyey yowma jumcatin maalin jumca ayuu khudbeeyey sayd cumar fadakara wuxuu sheegay nabiy lahi nabiga alla yuu ka warramay uuna xusay dadkana xusuusiyey sal allah alay slem wadakara abubakrin ababakarna wuu sheegay radi allahu taala an arda uma intaa kadib qaal wuxuu yidhi innii aniga laa adacu kama tagay bacdi gadaashay shayan wax ahama igaga muroga badan cindii xaggayga min alkalaalati qofka kalaalaha ah waladka iyo waalidka aanan lahayn xukunkiisa iyo dhaxalkiisa murug iga badan iyo hami iga badan ima soo maraysa weyaan maa raajactu ma aanan ku noqnoqonin oo kuma aanan celcelinin rasuula rasulka sal l slm fi shayin shay maa raajactu intaan ku celceliyey fi lkalaalati dhaxalka kalaalaha qofka waladka iyo waalidka aanan lahayn wamaa aklada muusan adkaynin lii aniga fii shayin shay maa aklada lii intuu i adkeeyey fiihi isaga yacnii inta nabiga aan weydiiyey oon wax ku celceliyey oon weliba kala hadlay inta aan kalaal kala hadlay in ka badan weligay ma aanan samaynin oo kalaalo nabi alle xukunkiisu u yahay seed noqonaya wahaakada aad baan ugu celin nabigana sal slm isagana nabigana sal l slm xukunkeeda aad bay ugu adkeeyey baa ugu adkeeyey saas ayuu leeyahy xataa acana ilaa kaga dura ilaa uu ka dura biasbacihi fartiis ilaa uu kaga dura fii sadri xabadka usaa dura nabigeena sal alla alay wa qaala uu yidhahda yaa alaa takfiika miyaynay kugu filnayn aayat sayf aayaddii soo degtay xilliga kulayla sayfka soo degtay miyay kugu filnayn rixlat ashitaai wasayf waa xilliga kulaylaha ama mxua xilliga liya qoraxeedka alaa takfiik miyayn kugu filnayn aayatu sayfi mxua qoraxeedka aayaddiis kuguma filnamiya allatii taasoo fii akhiri suurati nisa suurat nisa mxua akhirkeeda ku taallo wa innii aniga ina cish haddii aan noolaado cumar ayaa dhihi aqdi waan xukumaya fiiha iyada biqadiyatin xugun yaqdii biha uu mxua ku xukumi doona uu fahmi doona u xuguntami doona man yaqra'u lqur'aana qofkii yaqaano oo xaafid ah qur-aanka macnihiisana yaqaana iyo waman laa yaqra'u lqur'aana qofka qur-aanka aanan aqoonin xukunkiisana aan fahmi karin labadaba ay mxuu ahay ay fahmi karaan ayaan xukumaya ayuu yidhi laakiin arrintayda marka kalaalada waxaa ku filan yastaftuunaka waa noo imaan insha allahu tacala tafaasiil waa noo imaan doontaa laba kun shan boqol iyo laba iyo lixdanaad an jaabir waxa lg abd lah radi alahu taala anhuma qal jabir bn abdilahi ishtakaytu waan xanuunsaday wa cindii agtaydana waxaa ahaatay sabcu akhawaatin todoba walaalo ayaan laha oo gabdha ah ila dhalatay fadakhala calaya rasul nabig al isoo galay sal slm fanafqa fii wajhi wejigayga ayuu mxuu afuufay uu qur-aan igu ahri wey tufay faafaqtu kadibna waan soo miirsaday oo mxuu ahaa malaha uu suuxsanaa uu soo miirsaday faqultu waxaan ya rasul rsulka allow alaa usii miyaanan u dardaarmaynin liakhawaatii gabdhaha walaalahey ah biuluayni saddex meelood laba meel xoolahayga miyaan u dardaarmayna ama maan u dardaarmo qal wuxu axsin wanaag samay qultu waxaan ihi asharu nus miyaan u dardaarmaa qaal wuxuu ihi axsin wanaag samay uma kharaja wuu baxay wa tarakanii nabigu iga tagay sal alla alay slam wa qaala wuxuu yidhi markuu sii baxayay yaa jaabiru jaabirow laa uraaka kuma arko ma kuu malaynay meyitan mid dhimana inaad tahay min wajacika xanuunkaada haada kana inaad mxua xanuunkan u dhiman doonto ima muuqato weyaan waina allaha alla qad anzala wuxuu soo dejiyey qad anzala qur-aanka uu soo fa bayana wuu u caddeeyey alladii kii liakhawaatika gabdhaha walaalaha u sugan oo ilaahay uu u xukumay uu caddeey weyaan fajacala wuxuu yeelay wa tacaala lahunna iyaga auluayni laba ulu ayuu u yeelay qaala wuxuu yidhi raawigii fakaana jaabiru jaabir waxaa yaquulu mid yidhaahdo unzilat waa la soo dejiyey hadi aaya aayadan fiya aniga ayaa lagu soo dejiyey fatwa ayay ku weydiinayaan qul waxaa tirada allahu alla weyne ayuftikum idiin jawaabi fi kalaalati qofka walad la-aanta waalid la-aanta oo dad taga waxaa weeyaan xukunkii marka suurat nisa aakhirkeed ayaddaas ayuu rabbiga subxaana wa tacaala ku cadeeyey xadiidka abu daawud ee soo sar xadis saxiixa xadiidka laba kun iyo shan boqol iyo saddex iyo lixdanaad can abubakr ibni cayaash waxaa laga wariyey can abi isxaaq isabici wuxuu ka wariyey raximah llah can bara bni cazibin radi allahu taala arda qala wuxuu yidhi bara bni cazib jaءa rajulu ba u yimid ila nebi nabig sal slam faqala wuxu ya rasul rasuulka allow yastaftuunaka waxay su-aal kaa weydiinayaan fi lkalaalati kalaala fama alkalaala ay kalaalada maxay tahay kalaala maxay tahy xuunkeedana muxuu yahay dadki waxay ku weydiinayaan kalaala kalaaladii iyo maxay tahay xuunkeedana muxuu yahay waa yahay waxaa kaloo dhici karto yastaftuunaka fi lkalaala yastaftuunaka fi lkalaala waxaa weeyaan aayaddii intuu soo qaatay kadibna uu muxuu ahaa fatwa ahaan isaga soo qaatay waa suuragal laakiin sidii horan ku soconno qaala wuxuu ya rasul rasuulka allow yastaftuunaka waxay kaa weydiinaya filkalaalati kalaala ee famalkalaalati kalaala maxay tahay qaala wuxuu yidhi tujziik tujziika waxaa kugu filan aayatu sayf aayaddii qoraxeedka soo degtay ayaa kugu filan weeyaan oo aayad haddaan soo akhriya yastaftuunaka qul illahu yutikum fi lkalaala faqultu waxaan ku idhi abi isxaaq abi isxaaq waxaan ku idhi abubakr ibn ciyaashi asaa hadalkaa dhihi huwa isaga man maata waa qofka dhinta awalam yadac huwa isaga man maata qof dhinta miya awalam yadac aanan ka tegin waladan muxuu ahaa walad isaga u dhalay walaa waalidan waalidna aan ka tegin kaa miyaa loola jeeda kalaalada qaala wuxuu yidhi kadalika sidaas bay dannuu u maleeyeen annahu isaga kadalika sida inuu yahay danigana waxaa weeyaan waa halabatu danni wax laga hadla yani saas weeyaan waana sida eh, muxuu ahaa la yaqaano abu daawuud tirmidi waana xadiis saxiixa yani qofka walad aan ka tegin waalidna aan ka tegin ka ayaa kala la yihahda baabu miiraa اlwaladi canuga dhexalkiisa almanfiyi ee liska anfiyey oo la diidey fi licaani habaartankii iyo mxuuah isnacladki isnacladki labada qof oo zinada isku sheegtay oo ninki naagtii zinada ku sheegay kadibna markhaatina meesha la waayey licaankii aan soo marayni dhexdooda u maray canuga ka beermay muxuu noqonaa xuunkiisa iyo miiraadkiisa dhexalkiisa isaga ayaa yuuna dhexlayaa xadidka laba kun shan boqol iyo afar iyo lixdanaad an macuul waaa laga wari ibnajdac qala wuxu yidhi macuul raximah llah jacala rasulla nabigal wuxuu yidhi sal slm miraaa ibna almulaacina mulaacana canugii mulaacanada lagu sameeyey oo lagu lacantamay oo laisku nacladay liummi hooyadiis ayuu dhahalkiis u yeelay waliwarahatiha kuwa ayada dhexla min bacdiha ayada ka dambeeyana way dhexlayaan weyaan yani meesha laga dhexla dhanka hooyadan bay noqoni ilan hooyada waa xaqiiqa way dhashay marka ayadii ayaa dhali ayadii ayaa dhali isna wuu dhali sidoo kale isaga waxaa dhali iyada muxuu ahaa cidda dhali lahayd ayaa dhali aabbaheed oo kale iyo cid la midka ah iyo walaalihii muxuu ahaa ee isaga la dhashay oo hooyadii ay dhashay waa saas ayuu muxuu ahaa sheegay abu daawuud xadiian mursal makxuul marka intuu la aaday nabigeena sal alla alay slam nabiga maa udheay waa saxaabada iyo dad ku jira meshi marka waa xadiidkaas mursal weyaan min anwaaci الضaciif sidaa la socda lakiin xugun ahaan waa mxu adilo kale oo badan aya cadaynaysa arintayda baabu fii miiraai اkhwati amaba usuusha diinta ay cadaynayso baabu miiraai اlkhwati walaalaha dhaxalkood ayuu baabkan u baab yahay xadid laba kun شhan boqol iyo شhan iyo lixdanaad can caliy bn abi طaalib waxaa la wariyey radi allahu ta arda qal cali qadaa rasul nabiga lagu xukumay sal l slem ana acyaana bani اlummi hooyada ilmaheeda oo isku aabbaha ah yaanta waa isku aaba iska hooyo ana acyaana bani اlummi hooyada ilmaheeda oo isku aaba iska hooyada ah yatawaarauuna way isdhelayaan iyaga a isdhelayaan duuna bani اcallaati ilmaha isku aabbaha oon iska hooyada ahayn sokadood yani meesha waxaad yeelo oo halkan yeelo canug ayaa dhintay wiil ayaa dhintay wiilkii marka waxaad ka tagay walaalihiisa isku aaba iska iyo walaalihii isku aabba yihiin walaalihi isku aabba yihiin marka duurkaa lagu tuuraya dhaxalkiisa yaa qaadani kuwa isku aabba iskoya ay ahaayeen kuwaas ayaa qaadani sidaa weeyaan kuwaas marka daaqaddaa laga ridi xajbi waxa lagu samaynaya ama xujbi waxaa tirahdaba waaya hay ana acyaana bani lummi hooyada muxuu ahaa ilmaha ay oo isku aabiska hooyaha ah yatawarauuna way isdhexlayaan duuna bani lcallaati kuwa isku aabbaha ah oo isku aabbaha yihiin oo isku hooyada aynan ahayn sokodood weeyaan tirmidi ibn maajah daarimi ayaa soo saaray zaada ibnu maajah wa daarimi waxay ku kordhiyeen yariu rajulu qofkuu dhexlaya akhaahu walaalkii liabiihi aabihii u dhalay wa ummi hooyadii duuna ikhwatihi walaalihiis sokodood liabiihi aabihi u dhalay laakiin haddii meesha ayada aynan oolin marka ayada oon gacan lagu haynin walaala isku aabba iska hooya ay marka markaas toos waxaa dhexla walaalayaa isku aabbaha ahayn sidaa weyaan xadiikaas waa xadii xasana baabu miiraai ljadati awowdi ayaydi cafwan ayaydi dhaxalkeed ayuu baabkan u yahay ayaydi ma dhaxlan bay noqonaysaa maya sudus ayay dhexlaysaa lix hal meel ayay leedahay kow waa haddii hooye meesha ayna joogin haddii ka waran marka ayay oo dhanka hooyada ah iyo ayay oo dhanka aabbaha ah la hela ka waran suduskii wada qaadanayaan suduskii ay wada leeyihiin sidaa weyaan xadiidka laba kun shan boqol lixdan iyo lixdanaad can qabiisata ibnu du'aybin waxaa laga wariyey raximahu llah annahu qaala wuxuu yidhi jaaat waxaa timid aljaddatu ayey ayaa timid ilaa abi bakrin sidiiq ay u timid tas'aluhu iyadoo ayay socotaa timidoo waxay tidhi wiil ayay aanu ahaa ama gabar ayay aanu ahaa yaa dhimatay dhaxalka ayaan dooni kow fa qaala wuxuu kuguma sugna fii kitaabillah kitaabka alle tacala kor ay shayin waxba kumalihid kitaabka alle wax kugu qoran oon hadda kuu sheega lama arko wamaa calimtu mana ogsooni laka adiga fii sunnati nabiyillaahi nabiga alle sunadiis sal lla slm shayin waxbana kuguma ogsooni oo sunnadiina waxba kuguma hayo qur-aankiina waxba kuguma hayo kow farjicii iska laaba xataa as'ala annaas dadka ilaa wax ka weydiiye saxaabada ayaan wax weydiinayaae bal iska tagoo soo noqo weeyaan fa sa'ala annaas dadka ayuu weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi almuqiirat bnu shucba radi allahu ta arda ayaa wuxuu yidhi xadartu waxaan xaadiray rasulla rasulka al sal slam acطaha isaga oo siiyey asudusa lix meelood hal meel isagoo siiyey ayaan u joogay faqaala abubakrin wuxuu yidhi hal macka hayruka qof miyaa oo ku markhaati kici faqaama muxamed ibnu ayaa istaagay faqala wuxuu yidhi milu maa qaala almuiira ibnu shucba muqiira ibnu shucba wuxuu yidhi oo ayuu yidhi oo u markhaati kacay faanfadahu wuu socodsiiyey laha iyada abubakrin abubakr ayaa socodsiiyey marka ayaydii waxaa la siiyey marka lix meelood hal meel ayaa la siiyey uma intaa kadib jaءat اljaddatu alukhra ayaydii kale ayaa timid ayaydii hore waxaa weeyaan dhanka hooyada ay ka socotay oo hooyadii hooyadeed ayay ahayd soo ma waxaa timid marka ayaydii kale oo dhankii aabbaha ka socotay ayaa timid laakiin isku xilli ma ahan waa xilli dambe uma jaءat waxaa timid aljaddatu ayaydii alukhra ee kale min jihati اlabi wayaane ilaa cumar ibn khaaab ay u timid tas'alo iyadoo weydiisanaysa miiraada dhaxalkeeda faqaala wuxuu yidhi maa laki adig kuguma sugna fii kitaabillahi kitaabka alla tacala koray shayin waxna wamaa kaana ma ahanin alqada xukunka aladii kaasoo qadaa bihi u xukumay ilaa lihayriki hayrkaa unbuu nabigan u xukumay sal lla ly slam oo dhanka hooyada xaggeed mid ka socota unbuu u xukumay wain ijtamactuma haddii aad labadiina kulantaan fiihi suduskaas fa huwa baynakuma adinku idinka dhexeeya shirkaad ku noqonaysaan suduskii tusaale canugii aabihiina waa mxuu aha wuu dhintay isna hooyadiina waa dhimatay laakiin waxaa nool labada ayey labada ayey nool ayaydii aabbihii dhashayna waa nooshahay ayaydii hooyada dhashayna waa nooshahay maxaa la samaynaya suduskii aa loo qaybinaya loo kala baraya bas wabilahi towfiiq halkaas warkuu dhamaaday kow fain ijtamactum haddii aad kulantaan fiihi suduskaas fa huwa isaga baynakuma dhexdiina ayuu ahaaday waayukumaa waayatukumaa midiini khalad la gooni noqoto bihi isaga fa huwa lahaa iyada ay gooni ula weeyaan abu daawuud tirmidi ibnu maaja daarimi imaam alalbani waa daciif ayuu leeyahay shucayb bin arnaawudna wuxuu leeyahay saxiixun ligayrihi xasan buu ka sarreeyay ayuu leeyahay ma annaga marka haddii aan bu helnay wadaad muxuu ahaa e, e, daciifiyey iyo wadaad sax yeelay asal ahaan waxay ahayd e, alimaam alalbani caleyh raxmatullah inuu xoog badan yahay laakiin nusuus kale ayaa muxuu ahaa tasiixa shucayb bin arnaawud xoojinaysa wallahu aclam baabun fi lcasabati casaba ayuu baabkan u baabiyay casaba maxaa la yihahdaa dadka wax dhaxla laba qaybood weeyaan oo kitaabka qur-aanka lagu sheegay labada qaybood ama saddex qaybooda ah, saddex qaybood weeyaan qayb waxaa la yihahda alcasaba ayaa la yihahdaa qaybta labaadna waxaa la yihahdaa asxaabu lfuruud ayaa la yihahdaa qayb saddexaadna waxaa la yihahdaa dawi laraam dawi ama dawi larxaam midaa tidhahdaba aqribada kore qaar waxaa la yihahdaa asxaabu alfuruud waa farad ayay leeyihiin sudus ulu rubuc muxuu ahaa eh, eh, nis saasay ku dhelayaan saasay ku dhexlayaan rubuc iyo umun iyo ulu iyo uluayn iyo nis iyo maxaa arsan yaa culamaada sudus intaasay ku dhexlayaan iyo eh, aulu اbaaqi oy sunnada sheegtay kuwaas marka wax ku dhexlaan oo qur lagu sheegay oo sunnada lagu sheegay waa la yaqaana oo waa dad asxaab alfuruud ayaga waxbaa u go waxbaa u qoondaysan waa macruuf intaasay qaadanayaan asxaabu ulfuruud ayaa la yihahdaa qaybta labaadna waxaa la yihahdaa alcasabaat asxaabu ulfuruudka markay waxoodii qaataan wixii soo hara ayay ayaga isku duduwanayaan asxaabu lcasabaada la yihahda waa aqribada weliba muxuu ahaa iyo canuga iyo walaalka iyo waxaa weeyaan haakada kuwaas ayaa la yihahdaa ayaa la wixii soo hara ayay qaadanayaan haddii furuudshii w dhan ay wada liqa asxaab alfuruud haddii ay xoolihii wada qaataanna oy muxuu ah waxba soo harina iska sabrayaan waa qadiya waxaa la qadiya amaba maxaa la qofka mxu qaybiye qaybiye cafan qaybiye ama qad amaba yani wax badan buu qaadani yani amuu qadaya oo waxba uma soo harayso amaba wax badan oo la boodi tusaale ahaan yani qofka casabada mararka qaar shilin uma soo haray eber ayuu kusoo dhacaya mararka qaarna waxaa laga yaabaa in intuu muxuu ahaa umun sideed sideed meelood hal meel intay mxuu aha amaba rubuc laga qaato intii kale asaga uu la gooya dunka ayaa laga yaaba u qaato marka casaba ayaa la yihahdaa qaybtaas waa qaybta labaad qaybta saddexaad waxaa la yihahdaa ulularxaam raximka abtigi iyo muxuu ahaa habaryarti iyo eedadii iyo muxuu ahaa bintulakhi walaalkii gabadhiisii bintulcami ilma gabadhi muxuu ahaa adeerka u dhalay kuwaas ayaga waxaa la yihahdaa iyo kuwa la midka ah ulularaam ayaa la yihahdaa haddii marka asxaabulfuruud meesha laga waayo oo casabana meesha laga waayo markaas ayaa waxaa leeyahay ulularaam ma la siinaya mise lama siinayo madaahibta isku diidan yihin qaar waxay leeyihiin ulularaam wax la taabsiina lama arko baytilmaalka ayaa xoolaha lagu ridi qaarna may waxay leeyihin maya ulularaamka waxbay leeyihiin ulularaamka waxbay leeyihiin waaya baabun fi casabati casaba ayuu baabkan u baabiya xadidka laba kun shan boqol iyo todoba iyo lixdanaad can addaxaak ibni qays waxaa laga wariyay raximah ullah ana cumar ibn khaaab radi allahu taala arda amiir muminiin qadaa wuxuu xukumay fii ahli taacuuni camwaas daacuunkii camwaas loo yaqaano awala taacuunin awalu taacuunin fi lislaami awala taacuunin fi lislaami islaamka inta muxua lagu jiray ama inta lasoo islaamayo jaahili laga baxay daacuunka u horreeyay ayuu ahaa ana cumar ibn khaaab qada wuxuu xukumay fii taacuuni amwaas camwaas taacuunkiisii awala taacuunihim fi lislaami islaamnimada gudaheeda taacuunta kii horrey ayuu ahaaye anahum dadkii dhintay annahum ayagidah kaanuu waxay ahayn idaa kaanuu hadday ahaadaan min qibali alabi xagga aabbaha sawaan hadday dhanka aabbaha ku siman yihiin fa banu lummi ilmaha hooyada iyo aabbaha isla wada dhaleen ayaa waxaa weeyaan aqu ku haboonaan badan waidaa kaanuu hadday ahaayeen bacduhum barkoodna aqraba kuwa ka dhow min bacdin barka kale biabin aaba fa hum ayaga ay axaqu bilmaali maalka ku haboon daarimi ayaa soo saaray xadiku xadiis saxiix weeyaan isnaadku saxiix weeyaan macnaheeda maxay tahay ilmihii waa tii hore uro kale ilmihii haddii ay muxuu ahay dhanka aabbaha ka saman yihiin laakiin hooyadii ayaa qaarna waa isku aabbo isku hooye qaarna aabay bis ayaa dhalay oo aabihii unbay eh, ku siman yihiin kuwa hooyada isku aabbo isku hooyada ayaa muxuu aha dhaxalkila kuwaas ayaa haboon la hormarinaya sidoo kale haddii ilmihii dhanka aabbaha iyo dhanka hooyada ay isku qabsadaan kuwa aabbaha xaggiisa ayaa muxuu ahaa iyana dhaxalka la siinaya weeyaan saas ayuu muxuu aha kolayba ula jeeda wallahu aclam xadiidka laba kun shan boqol iyo sideed iyo lixdanaad an ibraahim mas'alada waxaad ogaataan faraa'idka shayga la yidhahdo saa hore u sheegnay ama dhaxalka cilmigan dhaxalka la yidhahdo cilmu almiiraah waa cilmi yar oo dhib yar oona dhib badan masaa'ishiis waa kooban yihiin in sheegmana inta badan laguma fahmi karo waxaa lagu fahmi karaa oo si fiican qofka ay ugu dhaadhici kartaa in sabuurad lasoo qaato qalinna lasoo qaato kadibna qofkii loo sheego marka hore adilada kitaabka iyo sunnada oo ku soo aroortay miiraadka waa wax kooban qaar macnaheeda uu isku mid yahay oo kala lafdow bedelan waa jiraan laakiin aayadaha qur-aanka o dhan soo aroorayba waa afar aayadood haddii ay badata midoo ayaa muxuu aha kale waxaa weeyaan waa shan ugu bannaanba waxaa ku soo haray axaadiistana waa wax kooban ayagana aad iyo aad u kooban masaa'isheedana waa kooban marka qofkii in la baro iyo axaadiisti kow markii la baro oo hal cashar kadibna la baro alfuruud almuqadara fii kitaab illahi furuushii la baro oo la yidhaahdo lixdaas qaybood ayaa furuudta muxuu ahaa ilaahay kitaabkiisa lagu sheegay waa intaas la yidhaahdo kadibna farad walba inta wax kudhexlaysa la sheego hebel iyo hebel iyo hebel hebel loo tilmaamo muxuu aha la yidhahdo cilmulxisaabkana wax yarsaa looga mariyo inta mxuua ah, xijaabaysa oo isreebaysa kuwa fulaan haddii ay joogaan kuwa kale wax dhexlayin loo sheego mawaanic alirfiga in wax la dhexlo wax u diidaa qofka loo sheega intaas haddii loo sheego waxaa weeyaan faraa'idka sidiisaba wax iska fudud lakin waxay baahan yihin in si camali ah si lala ficilgala oo saa loo bara laakiin sheesheegmada laftirkeedana waxba weyn muxuu ahaa wax badanay taraysaan kala joodaa sheesheegmada laftirkeeda wax badan bay taraysaa waayahay xadiidka laba kun shan boqol iyo sideed iyo lixdanaad can ibrahim anakci waxaa laga wariyey raximah ullah qala wuxu yhi ibrahim nakhci qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi xirti cabdullahi mascuud ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala canhu alummu hooyadii casabatu man laa casabata lahu casaba waxay u tahay qofka casaba aanan lahayn walukhtu walaalna gabadhii walaasha ahaydna casabatu man qof ay casaba u tahay laa casabata lahu casaba aanan lahayn daarimi ayaa soo saaray sanadkiisa munqatic mid kala go-on weeyaan rijaaluhu hiqaatun ragga laakiin inta la sheegsheegay waa rag muxuu ahaa lagu kalsoon yahy laakiin sanadkii waxaa weeye meel waxaa jirta duleysho baabkaas waa baab mxuu ahaa baab musطalax alxadiid ama cilm الrijaal ama cilm muxuu ahaa waxaa weeyaan baabkaas baab hadda aadaan usii gelayna ma ahan laakiin haddii luqluuq aan u samayno oo muxuu aha xugun ahaan alummu casabatu man laa casabata lahu haddii dhan lagala jooga lagala jeedo dhib ma lahan oo muxuu ahaa masaladii ahayd fardan waraddan noo imaan doonta insha allahu tacaala qofka qof ayaa hal qof ayaa dhali qofkaas marka waxaa weyaan waa caaba waaan kala jeeda waa asaabu ardi hooy oo kale waa hooyadii marna ulu ay leedahay marna udus ay leedahay marna ulu ayay qaadanaysaa marna waxay qaadanaysaa udus haddii aan ragga qaar indhaha taagtaagay aad uma gelayn waxaa weyaan marka hooyadii oo suduska marna qaadanaysa marna ulu qaadanaysay ayaa kaligeeda soo hartay casaba kale lama haayo asxaabu faraaidka oo faruudka lama haayo keligeed ayaa soo hartay soo ma markaas marka waxaa weeyaan ulu ayay leedahay ulukii marka waxay ku qaadanaysaa faradnimay ku qaadanaysaa ilaahay baa muxua xukumay wixii soo harayna waxay ku qaadanaysaa raddan waxaa la yihahda waa loo soo celinayaa ku celin cid kaloo qaat marka la waayo xoolihii ma la tuuraya waa maya raddiga ayaa muxua loo samaynaya ayada ayaa marka loo kordhini oo xoolihii kale loogu dari marka ulu waxay ku qaadatay fardan ulueyn kalena maxay ku qaadanaysaa raddan sidaa ayaa laga yaabaa inaan marka ugu luqluuqno ma garateen wallah aclam baab alakhawaat gabdhaha walaalaha ah maca albanaati gabdha dhintay ama qofkii dhintay uu dhalay hadii ay la joogaan maxay noqoni casabatun casabay noqonayaan walaalihii gabdhaha ay casabay noqonayaan meeshaan waxaa jooga gabdha ninki ibtiisa ka soo baxay isagau dhalay amaba wiil isaga uu dhalay gabadha uu sii dhalay wiilkiina uusan joogin adi banaat ama ha banaatu sulbi ama banaatulibni ha noqdeena gabdha halkan haddii ay joogaan gabdhihiina ay la joogaan walaala qofkii dhintay walaalihiis ay la joogaan markay gabdhihii faradkoodii qaataan ayaga wixii soo haray casabanimo ku qaadanayaan casabanimo ayay ku qaadanayaan casabada waa noo imaan insha allahu tacaala waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood casabatun biاnnafs wa casabatun biاlkhayr wa casabatun maca alkhayr casabatu binafs qofka isaga laftiska casaba ahba oo aabbihii oo kale iyo canugii oo kale wiilkii casabatu walaalkeed hadduu jooga asaga casaba bilkhayr asagay casaba ku noqonaysaa walaashii haddii walaalkeed uu jooga casaba waxay ku noqonaysaa muxua walaalkii taana waxaa la yidhi casaba bilkhayr casaba maca alkhayrina waxaa weeyaan gabar ayaa joogta waa masaladan waa gabar ayaa joogta walaashe muxuu ahaa gabadha ayada ah eedadad ayaa joogta marka oo taqriiban yacni ninka dhintay ninka dhintay walaashii ayaa joogta oo iyada eedoo ah eeddo in la sheego maba halkan maxaa yeele haddii eeddo la sheego baab kale ay noqoni macnaheed waxa qofka dhintay meydka ahaa walaashii ayaa halkaa joogta marka markay faradka qaadata gabadhi wixii soo haray waxaa qaadanayso walaashii ninka dhintay ayaa qaadanaysa casabatu maca alkhayri ayaa la yidhahdaa waaya xadiidka laba kun shan boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can aswad ibn yaziid waxaa lagu raximah lla qal wuxu ihi aswad qadaa mucaad ibnu jabal wuxuu xukumay bilyamani yaman asagoo jooga fii beyti fii bintin gabar wakhtin walaal oo faactaa wuxuu siiy albinta gabadhii annisfa nis ayuu siiyey walukhta walaashin annisfa nis kale ayuu siiyey wa casabatun maca alghayri isnaadu saxiixun calaa sharti bukhaari daarimi ee soo saaray baabu masalati axad azawjayn labada zawj maca alaabaweyni muxuu hooyo aabba haddii ay la joogaan maxay noqonaysaa masaladan waxaa loo yaqaana alharaaweyn ayaa loo yaqaana alharaaweyn labadii cadcadda oo bariirta lahaa masaladan maxay tahay waa masala nin ayaa jooga oo dhimatay xaaskiisii ayaa dhimatay xaaskaas marka waxaa marka jooga aabbaheed iyo hooyadeed amaba naag ayaa ninkeeda u dhintay naagtii ayaa joogta waxaa marka meeshii jooga meydkii ninka dhintay hooyadii abihi ayaa halkaa jooga yaani masale waa laba laba waalid iyo ama nin ama naag ay la joogaan dhaxal saddexdaas qof ay ka kooban yihiin muxuu noqonayaa weeyaan xadiidka laba kun shan boqol iyo toddobaatanaad can ibraahim الnakci waxaa laga wariyey raximah llah qala wuxu ibrahim الnakci qaala cbdullahi bn mascuud wuxuu yidhi kaana cumaru wuxuu ahaa radi allahu ta arda idaa salaka hadduu nala mara bina annaga ariiqan jid wajadnaahu waxaan heli jirnay sahlan mid aad u fudud inuu yahay wa inahu isaga qaala wuxuu yidhi fii zawjin zawj nin oy xaaskiisi dhimatay iyo wa aabaweyni laba aabbo hooye aabba oo xaaska dhintay labadii dhashay lizawji ninka waxaa u sugnaaday annisfu nis ayuu leeyahay licadami wujuudi alfarci alwaari walakum niصfu maa taraka aswaajakum in lam yakun lahuna waladun kow walilummi hooyada waxaa u sugnaaday uluثu maa baqiya xoolihii marka nis loo qaybiyey nis marka ninka u qaatay maxaa soo haray nis niska kale ayaa marka saddex meelood loo qaybinayaa saddexad meelood hal meel ayaa marka hooyada la siinayaa lidakari milu xadi alunhayayn saas weeyaan saas weeyaan saas ayuu mka ukumay sa ayuu xukumay waayahay daarimi ayaa soo saaray sanadkiisa waa daciif weeyaan xadidka laba kun shan boqol iyo kow iyo toddobaatanaad laakiin xugun ahaan culimada way qaateen xadidka laba kun shan boqol iyo kow iyo toddobaatanaad can abilmuhallab waxaa laga wari aljarmiy raximah اllah ana cuثmaan bni cafaan amiir اlmu'miniin radia allahu tacala an ardaa an amiira almu'miniin qaala wuxuu yidhi fi imra'atin haweeney laga dhintay iyo wa abaweyni iyo labadii dhashay ayada lilmarati haweeneyd waxa u sugnaaday rubcu afar meelood hal meel ayaa u sugnaatay walahunna arubuc mima taraktum in lam yakun lakum walad waatuu rabbi leh subxaana wa tacaala walilummi hooyadana waxaa sugnaa uludu maa baqi wixii soo hore uludkeeda ay muxuu ahaa ay leedahay daarimi ayaa soo saaray isnaadu saxiix marka xukunka lagu camalfalay xadiidkan dambe weeyaan aarkan dambe ayaa lagu camalfalay maadaama saxiixu yahay kan horena isaga ayaa xoojini dheri ayuu sheekhana siiyey xadiidka laba kun shan boqol iyo ko todobaatanaad can saciid ibn musayib musayib waxaa laga wariyey raximah ullah annahu saciid ibn musayib su-ila waxaa la weydiiyey can rajuli nin oo taraka isaga tagay imra'atahu haweenaydiisii oo ka dhintay aa loola jeedaa wa aboweyhi labada dhashay labadii dhashay fa qaala wuxuu yidhi qasamahaa zaydun zayd wuxuu u qeybiyey mahaabitin min arbacatin afar ayuu uqeybiyey afar ayuu uqeybiyey afar hadduu uqeybiy rubac waxaa qaatay hal meelood hal meel waxaa qaatay islaantii laga dhintay ayaa qaadatay kow saddexdii soo hartayna lidakari mid unhayin waa iyada marka jabka uma jiro waa fiican tahay ninka wuxuu qaadanayaa laba aabbihii wuxuu qaadanaya laba cafwan hooyadan waxay qaadanaysaa xabad ayay qaadanaysaa sidaas baan kolley u fahmi wallahu aclam waayahay baabun fi lmusharakati masalada musharakada loo yaqaanayo baabkan u baab yahay musharaka la wadaajiyey in wax la wadaajiyo waxaad ogaataan masale waxaa jirta la yidhaahdo hore aan usoo marnay qofka hadduu casaba yahay oo xoolihii soo qofka hadduu marba casaba yahay dadka asxaabulfuruudka oo faradka wax ku qaadanaya wixii ka soo haray ayuu qaadanaya haddii wax ay u soo hari waayaanna wuu iska lugaynaya wabilahi towfiiq wa shaxaad un la sii waa gooni ya inuu dadkan muxuu aha aqribada ay wax ku turaan waa gooni laakiin isagoo kaba la-aanna ayuu mayskaga tegayaan soo ma laakiin masale waxaa jirta isaga qofki isagoo casabo ah haddana wax la siini masaladan waa almusharaka la yihahda waa halkaan masala bas faraaidka halkaan masale ayaa lagu arkaa musharaka ayaa la yihahda waa yahay xadiidka laba kun shan boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can ibrahim naqci waxaa laga wariyey raximah llah fii zawjin nin kow qof baa dhintay islaan ayaa dhimatay waxay ka tagtay zawjin nin iyo wa ummin hooyadeed ayay ka tagtay iyo wa ikhwatin liabin iyo walaalo isku liabin wa ummin iyo walaalo isku aabba isku hooyo ay yihiin iyo wakhwatin walaalo liummin ay isku hooyo bas yihiin haddii marka asal ahaan la eego maxay ahaan lahayd masalada waxay noqon lahayd in hooyadii la siiyo sudus ninkiina la siiyo nus la siiyo walaalihii isku hooyada ay ahaayeenna la siiyo ulu la siiyo maadaama jamci ay yihiin ikhwatun lium la siiyo xoolii halkaasi ku dhammaadeen kadibna ay iska lugeeyaan walaalihii isku aabeska hooyada ay ahaayeen muxuu ahaa gabadhii dhimatay ay isku aabeska hooy ahaayeen iska lugeeyaan ay ahayd saas soo may ahayn laakiin arrinta ayadaed xugun ka beddelan waa waxaa la yidhi lama yeeli kara kuwaanay hooyo bas keentayba ulu ayaa la siiyey kuwan marka masaakiinta oo aabbihi hooyaba ay dhashay maxaa loo fiijini kuwan wixii la siiya isla qaybsadayna musharaka la yihahda marka halkaas ayaa la mariy waa halkaa masale weeyaan can ibraahim anakhi waxaa lagu raximah llah fii iwa ummin hooye iwa akhtin liabin iyo walaalo oo aabbe iyo ummin hooya isla dhaleen iwa akhtin liummin iyo walaalo hooye bas ay dhashay qaala wuxuu yidhi ibrahim nakhci kaana cumaru sayd cumar wuxuu ahaa radia taala arda wa cabdulahi cabdullahi ibnu mascuud iwa zayd zayd ibnu haabit yushrikuuna yusharikuuna kuwa wadaajiya ahaayeen ulukii wa qaala cumar wuxuu yidhi lam yazidhum alabu ilaa qurban aabbihii dhawaasho unbuu u kordhiyey muxuu ka hadlayy aabbihii miyaa dhib marka waxaa weeyaan ulukii kuwaan la siin lahaa ayaa marka walaalo hal inay waxaa weeyaan masalada musharakada yamiyana waa la yihahda yamiya hab abaana yani xajaran fi lyami in aabbaba aan lahayn kaba soo qaad ayaga ya dacwana wiilashu waxay leeyihiin kuwaanba waa la siiyey oo annaga ma aabbaha dhagax kaba dhig aabbalaana ga dhigba ma aabbihiya marka dhibkaan noo keen yamiyana waa la yihahdaa mxuu ahaa musharakana waa la yihahdaa waa kada nacam cumariyana waa la yihahdaa oo sayd cumar radi allah tan arda ayaa saa u ka xukumay marka masaaisha laqabka iyo naanayska lahay ka mid yihiin masaaishan musharakada iyo tan noo imaan doonta alakdariya naam baabun fi lakthariyati masalada agtariya loo yaqaano agtariya maxaa loo yidhi lianna kadarat usuula zayd ibni haabit zayd ibni haabit asalkii aad ku taagnahay ayay muxuuaha ka calwisay oo sidii uu ku socon jiray si aan ahayn ayay u dhigan tahay saas weeyaan xadiidka laba kun iyo shan boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can qataadata ibni dacamata saduusi albasri waxaa laga wariya raximah ullah ana zayd ibna haabitin radia allahu taala arda qaala wuxuu yidhi fii ukhtin walaal gabar oo ninkii dhintay la dhalatay walaashii fii ukhtin maydka walaashii iwa ummin hooyo maydka hooyadii iwa zawjin iyo maydka eh, muxuu ahaa ninkeedii iwa jaddin awow qaala wuxuu yidhi zayd ibnu haabit jacalahaa wuxuu ka yeelay qaala wuxuu yidhi muxuu ahaa eh, ah, qaala wuxuu yidhi qataada jacalahaa zayd wuxuu ka yeelay min sabcin wacishriina toddoba iyo ayuu ku dhisay markii la wareeri lahaa markii la gaaro baabulxisaab iyo baabkaas iyo sa kala dhismaysa waa baabba iska imtixaana marka isku dhibina waa wax iska fudud jacalaha wuxuu ka yeelay min sabcin waishriina labaatan ayuu ka yeelay lilummi hooyada sitatun lix ayuu siiyey walizawji ninkana wuxuu siiyey tiscatun sagaal ayuu siiyey walijaddi awowgiina amaaniyatun mxuu sideed ayuu siiyey walilukhti walaashana arbacatun afar ayuu siiyey meeshaan marka waxaa weeyaan waxaa sabuurad inaan helno oon wix sheeg sheegno laakiin waktina uma hayna sabuuradna gacan laguma hayo laakiin muhiimadda waxay tahay meeshaan awowgii awowgii iyo gabadhii ayaa waxaa laga dhigay inay isla dhasheen inay isla dhasheen liljaddi h xadi lunhayayn marka gabadhii aad awowg u ahaa ayaa laga dhigay in marka ay muxuu ahaa xoolihii loo qaybiy wix soo haray markay haweenayd muxuua hooyadii waxeedii qaadatay ninkana wixiisa u qaatay wixii soo haray awowgii iyo gabadhii awowgii u ahaa ayaa xooli laiskugu daray marka laiskugu daro shab laiskugu siiyey ayaa kadibna lidakari mil xadi lunhayayn laga dhigay sidaa weyaan oo mxuu ahaa la siiyey waxay isku noqotay ayaga wuxuu soo haray waxay noqdeen wuxuu soo haray waxay noqdeen e, toban iyo labay noqdeen toban iyo labadii marka sideed odayga ayaa la siiyey oo awowg ahaa afarna gabadhii ayaa la siiyey awowga u ahaa weyaan daarimi isnaadu saxiix baabun fi lcawli masalada cawl ka loo yaqaan iyo baabkan u baab yahay amaba baabka la cawl baab lcawl cawlka marka qofku wuxuu aad u fahmi karaa baabulxisaab markuu saa u yara taabta ayuu fahmi karaa marka in sha allahu tacaala hadduu ilaahay noo yasiro subxana watacaala inaan mar haddii kan u dhammaado kitaabka u dhammaado labadiis mujaladkan intan yar iyo kan kale waxaan samayn karnaa insha allah tacala hadii suuragal ay noqoto in masaa'il faraa'id toddobaadka oo kale la oo muxuu ahaa cidda ka faa'idaysanay ka faa'idaysato iyo cidda danaynaysa waa yahay baabun fi lcawli cawlka ayuu baabkan u yahay xadiidka laba kun shan boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can shureyh waxaa laga wariyey fi imra'atin haweeney tarakad ka tagtay zawjahaa ninkeedii iyo wa ummaha hooyadeed iyo wakhtaha walaasheed liabiiha wa ummiha isku aabiska hooyad ahaayeen iyo wakhtaha walaasheed liabiiha aabba bas muxuu ahaa la aabbaha ahayd iyo wa akhawaatiha liummiha iyo walaalaheed oo dhanka hooyada ay muxuu ahaay walaalo ka yihiin ka tagtay naag baa dhimatay ninkeedii hooyadeed iyo walaalaheed oo isku aabiskoo yihiin iyo walaalaheed isku aababas yihiin iyo walaalaheed isku hooyabas yihiin intaasay ka tagtay masaladaas wuxuu ku dhisay jacalaha wuxuu ka yeelay min sittatin lix ayuu muxuu ahaa ku dhisay uma rafacahaa kadibna uu korbu u qaaday fa balagat cashratan toban ayay gaartay cawlki waa lix ayay masalada asalkeeda ahayd afar ayaa lagu daray toban ayaa lagu dhisay gaartay alaaatu ashumin saddex sahmi lizawji ninka waxaa u sugnaa nisfu nis alaaatu ashumin saddex sahmi walilukhti walaashina min alabi walilukhti walaashi oo min alabi walummin annisfu nis ay qaadato alaaat asmin saddex saami ay qaadatay waa lix wailummi hooyadana asudusu lix meelood hal meel sahmun ay qaat todoba weeyaan walikhwati min alummin aulu saddex meelood hal meel sahmaani laba ay qaateen sagaal weeyaan wailukhti min alabi walaasha dhanka aabbaha kala walaalka ahaydna sahmun hal saami waa toban takmilatu uluayn uluaynka ee lagu dhammaystiray saasay marka toban ay ku noqotay masaladaas marka cawl ayaa la yidhahdaa asalka masalada iyo meesha ay ku dhismaysay lix ayay ahayd maadaama ay bateen dadka waa la kordhiyey marka waa la kordhiyey baabun fi raddi raddiga ayuu baabkan u baab yahay raddiga maxay tahay qofkii wax dhexlaayey markuu eh, faradkiisa qaatay ulukiisa ayuu qaatay xoolihii waa iska yeelaan badhaysoo halkana yeelaan yaa cuni ma gaaladaa la siini ma baytmaalka lagu shubi ma duurkaa loo daadini ma lasiiga tegi maya qofkii faradka lahaa ayaa markaa loogu kordhini raddi ayaa la yihahda w lagu soo celini nacam baabun i radi radka iyo baabkabaab xadidka laba kun shan boqol iyo shan iyo todobaatanaad cabdilahi mascadin waxaa la wariyey raximahullah fii ibnatin gabar wabnatu ibnin iyo wiil gabar uu dhalay oo gabadhaas hore walaalkeed gabar uu dhalay ise waa dhinta dabcan qaala wuxuu yidhi anisfu wasudus gabadhii muxuu ahaa ibta nin ka soo baxday waxaa la siinayaa sudus ama qofka muxuu ahaa islaanta ay dhashay sudus ayaa la siinaya nis ayaa la siinaya cafwan gabadhii ibta ka soo baxday waa la siinaya nus ayaa la siinaya gabadhii wiilkii isaga udhalay u dhalayna oo awogu u ahayna waxaa la siinayaa sudus wamaa baqiya wixii soo harayna faradun cala albinti gabadhi weyneed ayaa lagu soo celinaya laakiin lagu muwaafaqin daarimi ayaa soo saaray isnaaduhu daciif waa daciif marka wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja asalka waxay ahayd in raddiga labadaba looga muxuua looga celiyo fardan waraddan xadiidka laba kun shan boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can alqamata waxaa laga wariyey raximah llah can cabdilahi cabdillahi wuxuu ka wariyey ibn mascuud anhu cbdullah bn mascuud radi allahu ta arda utiya waxaa loo keenay mas'ale fii ikhwatin walaalo oo liummin hooya un walaalo ku ah wa ummin iyo hooyo ilmo qofaa dhintay ilmo la hooyo bas ah iyo hooyadii ayaa loo keenay faacaa wuxuusi alikhwata min alummi walaalaha dhanka hooyada muxuu ahaa kala ahaa qofkii dhintay auluثa saddex meelood muxuu hal meel wاlumma hooyadina saa'ir almaal maalka intiisa horta ayuu siiyey wa qala wuxuu yidhi alummu hooyadii casabatun man laa casabata lahu qof casaba aan lahayn casabay u taha weyan kolley raddigii ayuu ula jeedaa weyaan daarimi ayaa soo saaray mowquuf cabdullahi bn mascuud ayuu muxuu aha mowquuf ku yahay sanadkiisana waa saxiix weeyaan xadiidka laba kun shan boqol iyo toddoba-iyo toddobaatanaad can caamir ashacbiy waxaa laga wariyey raximahullah su-ila waxaa laga weydiiyey can rajuli nin oo maanta dhintay owa taraka ka tagay ibnatahu gabadhiis ka tagay maxaa lagu samayni laa yuclamu lama ogo lahu isaga waariun dhaxlaa kale oo hayrahuma ama hayraha soo kuma haboone su'ila waxaa la weydiy can rajulin umaata dhintay aw wataraka ibnatahu gabadhiisa ka tagay soo ma waa hal gabar ibnatahu gabadhiisa ka tagay laa yuclamu lahu aan loo ogeyn waariun dhaxlaa hayruhaa meesha maxaa idin qoran hayrahuma tatniya xaggey taalla marka laguma hay sheekh maxaa ku qornadi nusqada cusub maxaa ku qoran isku mid miya ayruha ayada aanan ahayn qaala wuxuu yidhi lahaa ayada igu sugnaada almaalu kulluhu maalkii dhan maalkii marka nis waxaa lagu siinayaa fardi ayaa lagu siinayaa nis kalena waxaa lagu siinayaa rad maalkii ayaa loo celinaya daarimi isnaadu saxiix weeyaan baabu miiraati lmawluudi canuga la dhala dhaxalkiisa ayuu baabkan u baab yahay malaha waa indhaha la taagtaagay marka faraa'id la gaara moogtahay dhegtuun ka dhegaysa mooyaane wax badan baa wareeri culmaan lahaye yaa sheekh oo m oon adag kugu jirin keen waaba ilahay khayr u keenay ayib baaburadigi sooma kan sooma anta kan kan ugu horey xadiid dheeriya laba kun shan boqol iyo shan iyo toddobaatanaad ma daciifkiis meeshiisu geli kii daciif meeshiisu geliyey axsan xadiidka laba kun shan boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can xayaan ibnu sulayman waxaa la wari qaal wuxuu yidhi kuntu waxaana cinda usayd ibna khaflata saxaabiga ayaan la joogay fa jaahu rajulun baa u yimid fa sa'alahu wuxuu weydiiyey can fariidati rajulin nin faradkii oo taraka isaga tagay ama ka dhintay ibnatahu gabadhiisa iyo wamra'atahu haweenaydiisa qaala wuxuu yidhi ana aniga ayaa umbi'uka kuu sheegi qadaa'a caliyin cali wuxuu xukunkiisa ayaan kuu sheegay oo ku xukumay qaala wuxuu yidhi xasbii qadaa cali qadaau caliyin cali xukunkiisa wuu filan yahay oo waan ku qanacsanahay calaykum bisunati wa sunnat alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina min bacdi caduu calayha binnawaajid soo ma ahayn xukunkiisa waan ku qanacsanay weeyaan qala wuxuu yidhi qadaa caliyun cali wuxuu xukumay limra'atihi haweentii haweenaydiis wuxuu uxukumay ahumun saddex meelood hal meel sideed meelood hal meel walabnatii gabadhiisana wuxuu uxukumay anniصfu niصf uma radda albaqiyata cala bnatii int soo hartayna gabadhii ayuu marka siiyey raddiga laba qof sooma galaan ogaada azawju wazawja radd ma galaan ayaga waxaa weeyaan tusaale ahaan nin ayaa dhintay xaaskiisuu ka tagay ama eh, mxu naag ayaa dhimatay ninkeedii ayay ka tagtay kadibna xoolihii intii ilaahay u qadaray ama rubci ha noqdo rubci rubci weyaan haddii xaas ay tahay xaaskii eh, ninkii wuuu xaaski waxay qaadanaysaa rubuc ninkana nis ayuu qaadanaya xoolihii soo haray cid kaleo dhexsha looma haya marka casaba looma haya cid kale looma haya marka waxaa weeyaan iyaga raddi looma samaynayo raddiga aqribada kale ayaa loo samaynaya ogaada marka baabu raddi zawjayn ma galo nihaa'iyan saa socdo waaya qada caliyun cali wuxuu xukumay limraatihi ninkii dhintay haweentiisii ahumun ayuu u xukumay walibnatihi eh, mxu walibnatii gabadhiisana anisf ayuu u xukumay uma radda albaqiyat inta soo harg wuxuu ku celiyey cala ibnatii gabadhiisa ay ku celi daarimi isnaaduhu saxiix weeyaan jasak allah khayr daciifka laga raysay marka daciifkii laga raysay waayahay baabu miiraai lmawluud halkaa miyaan joognaa baabu miiraai lmawluud canuga mxuu ahaa la dhala dhaxalkiis ayuu baabkan u baab yahay oo canuga marka iyada dhasha dhaxalkiisu seed wax ku dhalaa canuga hadda buluq haddaa la dhalay kadibna waa dhintay su wax ku dhalaa marka su wax ku dhalaa dhicis iyo wax lamid iyo haakada xadiidka laba kun shan boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu taala warda an nabi nabin wxu sal sl qal nabigana wuxuu yidhi ida istahalla hadduu dhawaaqo almawluudu mawluudu cunugu muxuu aha dhashay wuria waa la dhaxashiyaa canugii markuu dhashay ayuu ooyey amaba wuu hindashooday adi marba sawd ayacod ayaa ka soo baxay wuria waa la xashiinaya abu daawuud waan xadii saxiix xadidka laba shan boqol iyo iyo toddobaatanaad cajaabi bn cabdillah waxali radi allahu ta anhuma walmaysura ibnu khamrata radi allahu ta anhu arda qaala waxay labada saxaabi jaliileynka ah qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slem laa yariu sabiyu canugu yar ma dhaxlo xata oo hadda dhash buluq yidhi yastahilla ilaa uu ilaa uu mxuu ahaa ka sawdaya saarikan xaalu yimid dhawaaqa istihlaalka iyo suruuqa yani qayle wa dhawaaqun qaala wuxuu yidhi waistihlaaluhu an yabkiya waa inuu ooya aw yasiixa waa inuu mxuu ahaa dhawaaqo aw yactisa amaba u hindishooda ibni maaja waa xadiis saxiix weeyaan marka canuga haddii markaad dhasho uu saddexdaas mid ka mid ah, ka soo baxaan kadibna uu dhinto dhaxal ayuu leeyahay qofkii caadiga ahaa weyna ayuu la tooyahay saas weeyaan baabu miraati alharqa waalqatla dadka biya lagu maasheeyey nasal alla salam alcaafiya oo markab iyo wixii la midkaa amaba bad ku maashoobay amaba waxaa weeyaan hal mar madfaci waxa ku dhacay oo hal mar wada dhinteen ama uu guri kusoo dumay oo hal mar nafta ay ka wada dhacday isdhaxli lahaayeen xukunkooda muxuu noqonaya xadidka laba kun shan boqol iyo siddeetanaad can zayd ibn thaabit waxaa la wariyey radia allahu zayd kullu qowmin qolo la arka mutawaarisiina isdhexlaayeen camiya uu qarsoonaaday mowtuhum ay zamanu mowtihim xilliga ay dhinteen uu qarsoonaday oo cidda horraysa cidda damaysa aan la kala garanayn fii hadmin dumitaan lagu soo dumay aw qarqin ama biyo lagu maasheeyey fa inahum ayaga laa yatawaarauuna isma dhexlaayaan yariuhum laxyaa kuwa nool oo ka dambeey uma dhexli ayaga isma dhexlaayaan wiil iyo aabbihi muxuu ahaa guri kusoo dumay kow labadi waa dhinteen lama yaqaano marka cid horraysa cid dambaysay isma dhexlaayaan ayaga cidda nooleed oo dambaysa ayaga labadooda dhexli inaan la uuminoo kale laga soo qaadaya ayaga marka dhexdooda fii maa baynahum calaaqada ayaga udhexaysa inaad mid mid mxuu ahaa ajnabi ay yihiin oo shuqul isku lehan laga soo qaadaya daarimi waa xadii isnaadu xasan weyaan xadiidka laba kun shan boqol iyo iyo kow iyo siddeetanaad can yaxya ibni catiiq waxaa laga wariy raximah llah qala wuxu yidhi yaxya ibn catiiq qara'tu waxaan ku akhriyey aan ka akhriyey fii bacdi kutubi cumar ibni cabdilcasiis cumar cabdilcasiis raximah llah qoraalladiisii iyo waraaqihiisi ka mid waxaan ka fi lqowmi qolo yaqaw calayhim albeyt gurigu ku soo dhaca laa yudra aanaan la ogeyn ayuhumaa qablu ayuhumaa koodii maata dhintay qabla hore kan hormaray aan la ogeyn qaal wuxuu laa yuwarau lama dhaxashiyo alamwaatu kuwa saa ku dhintay bacdum barkood min bacdi marka kale wayuwarau alaxyaa ku nool ayaa la min alamwaati kuu dhintay daarimi ayaa soo saaray isnaadu saxiix tusaale ahaan zooba ka dhacay dad badan ayaa ku dhintay oo muslimiin ah ilahi wa taala jannatulfirdosa siiyo dadka ayaga hor dhintay qaara muxuu ahaa walaalo ahaa ayaa isdhalay qaar ayaa waxaa wey isqabay oo waxaa weya nin inaagtis u ahaa markii dee khalaas meesha waxaa laga soo arooriyey un waxaa laga soo aroor dambas iyo un muxuu ah hilib ma laga soo guray dadka ayaga marka waxaa weyaan inay weligood qaraabo noqonin baa laga soo qaadaya ayagii ayagii waxaa laga soo qaadaya weligood inay qaraabo ahayn lama dhahaayo aabbihii iyo wiilka waa la isdhexashiinaa maya falaa tuwarih zaahiqan min zaahiqin waa mid dhintay midka lama dhexashiinayo lagama dhexashiinayo laakiin dadkii dambe oo ayaga ka dambeeyey oo waratadooda ahaa oo noolay umbaa la dhexashiinaa sidaa weyaan sidaa weyaan marka xukunka waay baabu miraai اlkhunha labeebka dhaxalkiisa ayuu baabkan u baab yahay labeebka waxaa weeyaan qofka lahu aalat adakar wa aalat alunha waxaa labada aala buu leeyahay qofkii waa imtixaan yan labada aala buu leeyahay oo muxuua ragnimana ragnimadana waa ka muuqdaan amaba wixii dumarkana waa ka muuqdaan amaba wax aan la fahmayn waxay mararka qaar oo dhanna haakada waxbaa jira khunha mushkil ayaa la yihahdaa khunhaha ishkaal kala oo si loo kala saaraan la aqoonin baab lkhunha khunha ayuu baabkan u baab yahay miiraat lkhunha dhaxashiinta la dhaxashiina xadiidka laba kun shan boqol iyo laba iyo siddeetanaad can caliy bn abi alib waxaa lg radi allahu taala arda fi rajulin yakuun lahu u sugnaaday maali rajulin rag wax uu leeyahay iyo wa maali mar'ati iyo haweenayd waxay leedahay qof kale min ayihimaa yuwarau muxuu aha koode koodeeba wax lagu dhexashiiya ma ninnimo aya wax lagu dhexheshiini mise naagnimo fa qala wuxuu yidhi min ayihima baal kuu ka kaadayo labada qalab ayuu leeyahay kan kaadida ay ka soo baxaysa hadduu kan ragga mxuua xibin taranka raggu ka kaadayo ragnimo ayaa loo ictibaarinaya oo laga soo qaadaya haddii kan dumarka ku kaadiyana dumarnimo ayaa loo ictibaarinaya ayaa laga soo qaadaya weyaan daarimi mursal weyaan rijaaluhu iqaat mursal mawquuf miyuu la joodaa maxaa yeelay irsaalka cali fi rajuli waa xoogahoodee waxbaa ku yar jiro inqiaac sheegi laha wabaan layd laakiin mowqif inuu yahay ayaa laga yaaba wallahu aclam baabu miiraasi dawi larxaam dadka raximka ah oonan casabana ahayn asxaab alfuruud aan ahayn sa uu dhexalkood ayuu baabkan ubaabiy xadidka laba kun shan boqol iyo saddex iyo siddeetanaad can abi musa alashcari waxaa la wariyey radi allahu tan arda qaala abi musa qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm ibn ukhti lqowmi qowmka iyo dadka gabadhooda wiilka ay dhashay minhum ayaga ayuu ka mid yahay oo qaraabadooda ayuu ka arintan waad garanaysaan nabigeena sala allahu alay waslem xoolo ayuu qaybiyey markuu xoolo qaybiyey weliba xunayn iyo meelahaas inay ahadan filaya awtaas iyo xunayn iyo markuu qaybiyey kadibna dadkii soo islaamay iyo dadkii qasabka muxuu ahaa islaamnimada markay arkeen inay guulaysatay soo islaamay ayuu nabigeen wuxuu rabay qalbigooda inuu wanaajiyo xoolo badan ayuu siiyey kumanaan kun boqolaal boqolaal neefogeel ayuu siiyey nimanka ree ansaareed marka oo meesha ku gablamay oo ku wiilbeelay oo ku geelbeelay oo raggooda ay ku halligmeen islaamnimadan koruqaaditaankeeda radi allahu tacala anhu ardaahum nimanka ayaga moogtahay islamka waxay kuleeyihin xaq aad nabi maxamed alai sla soo qaxootiyo i saxaabadii ayaga ayaa hoos soo gashteen wiilashoodii iyo odayaashoodii iyo xahantidadoodii waxay ku baabi'iyeen difaaca diintan islaamka ay ku baabi'iyeen marka waxay yidhahdeen nabiga alai slat slam nimankii seeftanaga ay dhiigooda uu ka da'ayey ayaa waxaa weeye uu xoolihii wada siiyey annagana ujeeda xaaladan see waxu jiraan arrintii ah, nin wanaagsan oo saxaabada ka mid ah nabiga gaarsiye alayh sl slam oo ree ansaareed ka mid ah nabiga wuxuu yidhi meel ha lagu uruuriye qubad ayaa marka inta eh, teendho weyn ayaa saxaabadii ree ansaar lagu kulmiyey marka lagu aruuriyey nabigana sala allahu alay slam wuxuu yidhi qof aanan adinka ahayn miyaa idinku jira markaasaa waxaa yidhi wiil abti aunaha ku jira abti aanunaha nagu jira markaasaa nabigana wuxuu yidhi ibnu ukhti lqowmi fa huwa minhum wiilka gabadha ay dhashay ayaga qoladaas reeabtigo ayuu ka mid yahay nabig sal slm kadibna hadal dheer oo qiimo badan nabigeena sal l slm uu ku yidhi war sabadbaadi maadan ahayn ha oo ilaahay aniga sababtay ilaahay inkuma hanuunin ha war dad col ah oo iskhilaafsan oo imtixaan ah boqol iyo labaatan maadan ahayn oo sababta ilaahay muxuu idinkuma jamcin ha war wax yar sandareerto yaroo mxuu macno aanan lahayn oon qolyo islaamnimada aan usoo duma aan yufticul hoon siiyey maanta aad wax ka aragteen waxaa ka horreeyey marka inuu yidhi haddii aad doonaysaan adinka waxaad dhihi lahaydeen adiga oo muxuu ahay wax walbaad sheegi lahaydeen waxaad dhihi lahaydeen adiga oo ba muxuu ahaa lagu soo buriyey adoo qaxootiya adigoo sa adoo tol-aan ayaan ku soo dhawayni waad dhihi lahaydeen allahu warasuulu aman ay leeyihin ayagana marka cala alcumuum waxay ku dhamaatay marka ibnu ukhti lqowmi fa huwa minhum saas weeyaan nabiga waxaa kaloo uu sheegay annaasu dithaarun waalansaaru shicaarun dadka waa go' kor la saarana iyo maradan kore ansaarna waxaa weeyaan waa dharka hoosta laga xirto oo funaanadayda hoose waa yani dadku iga dhow yihiin waa markaasaa nabigeena wuxuu yidhi sal l slm lowla alhijra hijrada haddii aynan ahayn lakuntu rajula min alansaar ansaar ayaan ka tirsanaan laha yuu nabig yidhi sal l slm aad buu nabigan u ammaanay wuxuu yidhi dadku ay badan doonaan ansaarna way yeelan doontaa fastawsuu bihim khayra wanaag ha loo dardaarmo waaya nabiga yidhi sal l slm marka ibnu ukhti lqowmi fahwa minhum halkaas ayay ka timid xadiidka laba kun shan boqol iyo afar iyo sideetanaad can cashata waxaa lagu zawji nabiy radi allah tan arda qalat waxay tiri caisha qaala rasul allah wuxu yiri sal slam alkhaalu abtiga waariu man laa waaria lahu qof dhexla hadii loo waayo abtiga ayaa dhelaya qofka cid dhexasho la waayo abtiga ayaa dhexlay weyaan tirmidi daarimi xadiis saxiix weyaan waa ulularxaamki dadka raximka u saaxiibka ahaa haddii casaba la waayo haddii asxaab alfuruud la waayo dawil arxaam ayaa imaanay waxaadna ogaataan dawil arxaamka madaahibtao dhan ma qabaan madaahibta qaar waxay qabaan inaan dawil arxaamka waxba la siinaynin oo baytilmaalka olaha loo celina saasay qabaan weyaan saa ula soda laba kun shan boqol iyo shan iyo siddeetanaad can ziyaad waxaa la wari wuxuu yidhi utiya cumar raximahullah utiya cumar ayaa loo loo keenay fii camin adeer oo liummin adeer xagga hooyada adeerka ah yacni adeerkii oo dhanka ayaydii ay dhashay weeyaan iyo wakhaalatin habaryar faactaa wuxuu siiyey alcama adeerkii lilummi dhanka hooyada ka soo jeeday athuluthayn saddex meelood laba meelood ayuu siiyey wa wuxuu siiyey alkhaalata habaryartana athuluth ayuu siiyey xusein saliim asad daarimi ayaa soo saaray xadiidkaas ama aarkaas xusein saliim asad oo kitaabka isaga ah taxqiijiyay wuxuu leeyahay isnaaduhu jayidun sanadkiisa waa jayid saas ayuu leeyahay xadid laba kun shan boqol iyo lix iyo sideetanaad can xasan waxaa laga wariyay albasri raximah llah ana cumar bn khaaab radi allah tan arda ataa wuxuu siiyey alkhaalata habaryarta aulu ayuu siiyey saddex meelood hal meel walcamata eedana wuxuu siiyey aulutayn laba ulu ayuu siiyey daarimi ayaa soo saaray isnaadu munqaic waa kala goon yahay xadidka laba kun shan boqol iyo toddobiy sideetanaad can masruuq ibn ajdac waxaa laga wariyey raximahullah fii rajulin inuu tuwafiya eh, la oofsaday walaysa lahu waariun cidda xashan aanan lahayn ilaa ibnatu akhiihi walaalkii gabar uu dhalay iyo wakhaaluhu abtigi qaala wuxuu yidhi lkhaali abtiga wuxuu leey nasiibu alukhtihi walaashii eh, nasiibkeeda ayuu leeyahay hahay walibnatu lakhi eh, gabadha walaalka u dhalayna nasiibu abiiha aabaheed mxua nasiibkeeda ay leeda weyaan macnaheeda maxay tahay ulu ayuu nisf ayuu qaadanaya nis ayuu qaadanayaa abtigii niska kalena waxaa qaadanaya gabadhii walaalkii u dhalay weyaan daarimi sanadkii waa saxiix weyaan xadiidka laba kun iyo ama baabu miiraasi murtad qofka murtadka ciyaadan billah oo diinta alla ka ridoobay dhaxalkiis ayuu baabkan u baabay laba kun shan boqol iyo siddeed iyo siddeetanaad can abi camr ashaybaani waxaa laga wariyay ana caliy bn abi aalibin radia allahu tacala ardah jacala wuxuu yeelay miiraasa almurtadi qofka murtadka ah dhaxalkiisa liwarahatihi min almuslimiin kuwa asaga dhaxlan oo muslimiinta ayuu yeelay arintaas wuxuu yeelay waxaa laga yaabaa inay xaajo gooni ahaan lahaayeen oo dhib badan iyo faqiirnimo badan ay haysay ayaa laga yaabaa laakiin asal ahaan madaahibta jamhuur madaahibi alislam waxay qabaan qofka murtadka xoolihiisa baytulmaalka ayaa la siinaya la gelinaya baytulmaalka ayaa la gelinaya aqribadiisa iyo kuwaan aqribada way u siman yihiin sidaa weeyaan xadiidkaas daarimi ayaa soo saaray isnaadun saxiix xadiidka ama baabu ibtaali miiraat alqaatili qofka wax in la dhaxashiiyo in la buriyo qofka hadduu wax dilo qofkuu dhexli lahaa lama dhexshinayo xadiidka laba iyo sagaaliy sideetanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu taala arda can nabi nabi nuxu sal sl qal nabigan wuxuu yidhi alqaatilu qofka wax dila laa yaritu ma dhexla weeyaan tirmidi ibni maaja waa xadiis saxiixa qofka uu dilay kama dhexalkiisa waxba kama qaadanayo wiilka iyo aabbihii dilay haba ka yaabin in wax laga siiyo baabu miiraasi azawjayni min addiyati diyada qofkii la dilay diyadiisii in labadii muxuu ahaa zawj mid ka aha koleyba joogiya in diyadiis wa laga siinayo baabkan u baabay xadidka laba kun shan boqol iyo sagaashanaad can jaabir bn abdillahi waxaa la weriy radia allahu tacala anhuma ana imra'atayni laba haween oo min hudayl ree hudayla ree hudayl ma taqaanaan saxaabada nin caam ahoo la yaqaano ree bani hudayl a jir nacam waa ke nacam cabdullaahi ibnu mascuud waaya xadiidka laba kun shan boqol iyo sagaashanaad jaزak اllah khayra can jabir bn abd lah wa w radi lah ta anuma ana imra'atayn laba haween oo min hudayla ree hudayla qatalat waxay dishay ixdaahuma midood alkhrati kale ayay dishay labay waa isdileen kow laba gabdhood oo reer hudayla ayaa nafs ka qaaday walikuli waaxidatin mid alko minhum ayay ka mid zawjun nin ayuu leeya waladun caruur mid walbana xaas ayay ahayd ninna waa qabtaa ilmana way leedaha labadoodiiba wayna dhinteen ayagaa isdilay fajacala rasul nabig al wuxuu yidhi sal slm diyat lmaqtuulati tii la dilay tii la dilay diyadeedii calaa caaqilati alqaatilati tii wax dishay caaqiladeedii kuwa muxuu ahaa dhiig bixinayeen amaba qaraabadii inay bixiyaan ayuu nabiga dusha ka wa baraa zawjaha ninkeedana beri ayuu ka dhigay waladaha caruurteedii caruurta iyo ninkina wuxuu yidhi waba linkama wa qaala wuxuu yidhi caaqilatu lmaqtuulati tii la dilay muxuu ahaa caaqiladeedii miiraahuhaa qaala wuxuu yidhi faqaala waxay yidhahdeen markaan ku noqda faqaala waxay yidhahdeen caaqilatu lmaqtuulati tii la dilay qaraabadeedii waxay miiraahuhaa lana dhaxalkeeda annaga ayaa iskale qaala wuxuu yidhi faqala rasul wuxuu yidhi laa miiraahuhaa dhaxalkeeda lizawjihaa ninkeeda ayaa iskala iyo waladiha carruurteeda abu daawuud ibnu maaja xadiis saxiix weeyaan xadiidkan ku noqosha u baahan yahy waxaa la dilay hal weeyaan almaqtuula waaxida mid ayaa la dilay aan ku noqono marka an jabir bn cabdillah saasa muuqata an jabir bn cabdilah waa radi allahu taala anhuma ana imraatain laba haweena oo min hudaylin ree hudayla qatalat way dishay ixdaahuma midood alukhraati kala dishay mid ayaa midi kala dishay kow walikulli waaxidatin in arko minhuma ayay ka mid ahna zawjun nin ayay leeda waladun labada mida wax dishay iyo tan la dilayba nin ayay mxuu ah, ilmo ay leeda waa xaas tan la dilay iyo tan dishayba fajacala rasul nabiga wuxuu yeedhi diyat almaqtuulati la dili diyadeedii calaa caaqilati alqaatilati tii wax dishay qaraabadeedii ayuu dusha ka saaray wa bara'a iyo waladaha caruurteedii wuu beri yeelay nabigana sal slm tii wax dishay ninkeedii iyo carruurteediiba waxba lagama rabaa layidhi laakiin qaraabadii caaqiladii ayaa dusha laga saaray qaala wuxuu yidhi faqaala caaqilatu lmaqtuulati la dilay qaraabadeed waxay yidhahdeen miiraathu halana tii la dilay marka qaraabaded ayana soo bad way dhn dhaalki marka maadaama diyada la bixiyo dhaalka annaga ayaa qaadanayna fa qala rasul wu yuri sal slm laa maya miraahuhaa dhaxalkeeda lizawjiha ninkeeda ayaa iskala iyo waladiha caruurteedii markii kuwii marka tii la dilay caruurteedii iyo ninkeedii xoolihii ayaa la siiyey tii wax dishay ninkeedii caruurteedin waa la yha ninka waba layn kama rabo sidaa weyan marka wallah aclam abu daawud iyo ibnu maaja xadii saxiix weeyaan baabu miraahi waladi zina canuga zinada oo waladu zinaha ah dhexalkiisa ayuu baabkan ubaabiy xadidka laba kun shan boqol iyo kow iyo sagaashanaad can abdillahi bni camrin cas radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka sal slm qala nabigan wuxuu yidhi ayumaa rajulin nin la arko oo cahara ka zinaytay bixuratin gabar xura ow amatin ama adoon falwaladu canugi waladu zina waa walad zina weeyaan laa yariu ma dhaxlo walaa yuurau lamana dhexlo weyaan yacnii ciddii ninkii asaga ahay oo ka zinaystay islaanta oo canuga dhalay canugaas walad zinaha ma dhexlay walad zinihina ninkii muxuu ahaa dhalay oo zinada ku dhalay waxaa wey ma dhexla weeyaan laakiin dhaxalka dhanka hooyadun bay noqonaysaa eh, tirmidi ibnu maajah waa xadiid xasan weyaan xadidka laba kun shan boqol iyo laba iyo sagaashanaad an xasan waxaa laga wariyey albasri qaala wuxuu yidhi ibnu lmulaacanati canuga lagu lacantamay oo laisku nacladay milu walad zina walad zina ayuu la too yahay ummu hooyada ayaa dhexlaysa oo waraaatuhu kuwa dhexlaana waraaat ummi hooyadii ku dhexla weyaan daarim ayaa soo saaray isnaadu daciif wax saxiix maysa waayahay xadiidka laba kun shan boqol iyo waxaad ogaataa nusqadan waa nusqadii abcadii labaad wa tanna waa abcadii saddexaad sheekha marka muraajac ayuu ku sameyey abcada saddexaad oo axaadiista daciifka kusoo arooriyey waad u jeedaan wax fiican buu noga badala jazahu allah khayran xadiid laba kun shan boqol iyo kob iyo sagaashanaad can cabdillahi bn camr bin caas radi allahu taala anhu an rasul rasul a sal slm qala wuxu yhi rsulkeena ayuma rajulin ila oo ahara kan ka dambeey miya kaas waa kii aan sheegna hore kaas waa aan sheegnay waxaa ka marka kan dambe xakam miya hay laba kun shan boqol iyo laba iyo sagaashanaad can xakam waxaa laga wariyey ana walada zina canuga zinada laa yariuhu ladii yaddaciihi kan sheegana ma dhaxlo kan sheegana oo waa manaa dhalay lah ma dhaxlo walaa yariuhu lmawluudu canugi u dhalay oo inuu dhalay uu sheeganana waxaa weyaan ma dhalo weyaan isma dhalaan zaanigii iyo canugii zinada ku dhashay isma dhalaan macnaha saas weyaan oo xagga aabbaha daarimi waa xadii isnaaduhu saxiix jasak alla baabu addayni qabla alwasiya qofka markuu dhinta intaanan mxuu ahaa dardaarankiisa la fulinin daynti ayaa la hormarinaya weyaan xadidka laba kun shan boqol iyo saddex-iyo sagaashanaad can cali bn abi talib xalw radi allah tan arda qala wuxuu yidhi qadaa rasul nabiga lagu xukumay bidayni daynta qabla alwasiyati wasiyada ka hore wa antum adinkana taqra'uuna waad akhrinaysaan min bacdi wasiyatin dardaaran oo yuusaa biha aw daynin ama dayn waina acyaana bani lummi ilmaha isku aba isku hoyo ah la yatawaarauuna oo isdhexlayaan duuna bani lcallaati ilmaha isku aabbaha bas dhanka aabbaha bas ay wadaagaan sokodood amaba ayaga la'aantood ay isdhexlayaan weyaan oo kuwa ayaga lama dhexashinay tirmidi iyo ibnu maajah xasan weyaan imaam albani wuxu le wa xadid xasana shacib nawud wuxu le waa daciif lakiin xasanka labooda xasanka la qaadanaya baabu maa jaa fi tacliimi alfaraaid faraaidta faraaidka in la barto wuxuu kuso aroriyo baabkan u baab yahay xadiidka laba kun shan boqol iyo afar iyo sagaashanaad can ibni shahab waxaa la yidhi maxamed ibn shahab zuhri qala wuxuu yidhi low halaka cuhmaan cuhmaan ibnu cafaan hadduu dhiman lahaa iyo wazaydun zayd ibna taabit ay dhiman lahaayeen fii bacdi zamani zamanka qaarkiis hadday dhiman lahaayeen xiliyada qaar hadday dhiman lahaayeen lahalaka cilmu lfaraa'id cilmiga faraaidka dhammaantii waa baabi'i lahaa ila labadoo bas ayaa cilmiga xambaarsanaa marka iyada laqad ataa waxaa soo maray cala naas dadka waxaa soo maray zamaanu zaman ayaa soo maray wamaa yaclamuha uusan ogeyn cilmu faraa'idka hayruhuma iyaga mooyin cid kale ay ogeyn daarimi isnaadu saxiix weeyaan marka xilli waxaa soo martay cilmu faraa'idka buu ku koobnaa sayd cumaan iyo sayd zayd ibnu thaabit labadoo bas ay yaqaaneen hadday kow dhihilaayeen cilmiga muxuu u tegi waa laga soo naqliyey oo laga soo qaaday xadiid laba kun shan boqol iyo sagaal iyo an ibn mscuud xarir cbdulahi bn mscuud radi allahu taala anhuma qal cbdullahi bn mscuud qala rasul rasul wuxuu yidhi sal slm tacallamuu barta alcilma cilmiga barta wacallimuha nas dadkana bara wacallimuuhu bara annaas dadka bara tacallamuu barta alfaraaida faraaidka barta wacallimuuha bara annaas dadka bara tacallamuu barta alqur'ana qur'anka wacallimuuhu bara qur'aanka annaas dadka bara fa innii aniga imru'un nin ayaana maqbuudun la qibdoon doona ayaan ahay oo dhimana wlcilmu cilmigana sayuqbadu waa la qibdoon doonaa watadar waxaa soo muuqan doonta alfitanu fitnooyinka bannaanka imaan doonaan xataa yakhtalifa ilaa ay iska khilaafaan itnaan laba fii fariidatin hal farad inay isku khilaafaan laa yajidana aynan helaynin axaddan qof yafsilu kala saara baynahuma dhexdooda weyaan cilmiga marka in la xambaaro oo cilmiga ummadda la kala saaro ayaa loo baahan yahay nabigan uu ka daaran sal slm gaar ahaan cilmiga faraaidka daarimi ayaa soo saaray fii sunanihi alxaakim fii mustadrakihi isnaadun saxiix hada wallahu aclam wsala allah wslam aleh waslm mustafa